الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جعلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر وعن يا كريم على حكاية الثالث والعشرون بعد المئة حكاية بقل رواتي إلى مات عن السرية السقطي السقطي رضي الله عنه على السرية لغوريي xaqaay sahabtu laylatan min allayaali cawo cawadaal kamidaan afray wakhalaqtu khalqan shadiidan aadaan argagahay askahay falam utik algamda isha inaas ku habto ma awoodin maca maa xaramtu min atahajudi oo wixii oo waana soo lala qabo wixii ka xarimi oo tahajudka ahaay lamaa markii sallaytu subxa oon suwaxdii anduftay kharajtu waa baxay laa yaqaru lii qaraarun anoo wax isuknaahinin suknaasha oo oo isuknaahinin oo anoo deganen oo qalbigey dhan oo si kale ah e, aan baxayaas tahay e. oo meel iroon aan kaseynin fawaqaftu fi ljaamici e, jaamici layan joogsaday asmacu bacd alqusaas dadkas oo wax kisada sheegsheegaan qaar kamid a an ma an maklaayo an joogsaday lacali ajidu liqalbi raaha inaa oo qalbigay raaha an an dareemo waxyaalaha murug haay isku baabaasee hayo fawajadtu qalbi laa yazdaadu ilaa kasaawata waxaan helayaa qalbigay isku ziyaadeynin ilaa engegnaansha mooyaane qalbigay waa si engegooyaale murugta waa izaa-idooyaale uma dayt waa tagay oo waqaftu bacd lwucaadi dadka waacidiinta bacdigoodii aan la joogsaday fawajadtu qalbii haddana dadka dadka wacdiyaan aan la joogsaday as fawajadtu haddana qalbii laa isdaadu waxaan helay as qalbigeega oo zaa-ideyna ilaa kastaaba ingegnaansho mooyaane faqultu waxaan dhahay e, salisakti amri ilaa bacdi atibaai lquluub haddana waxaan utagaa an dhahay as dadka qulub qulubta daawiyaan qaar kamid e waman yadulu lmuxiba cala maxbuub i dadka muxibka tusaayaan waxa ay jecel yihiin maxbuubkooda ay tusaayaan kuwaasa utagaa aan isdhahayaas dhahay famadaytu waa tagay fawajadtu qalbii waxaan helayaas dhahay laa yazdaadu asziyaadeynin ilaa kasaawatan ingegnaasho maho yani horta waxaasu tagi dadka kusaas khasaawalas arka as dareema angegnaash haddana waxaas tahay dadka wucaadka oo wacdiyaan khasaawa zaahid haddana dadka quluubta daaweeyaan as u tagay sidii oo kale khasaawadii waa sii ziyaadiya faqultu haddana waxaan isdhahay isdhahay amdi ilaa ahli shurad dadka oo booliska imaan shurad jamcu shurda waayo dad qolo oo yani dadka oo xukaamta oo kaalmeeyaan waayo kuwooda akhyaalka eala shuraf dadka oo boolista camal waayo oo amaanka iyo waxyaalahan oo beledka oo ka mas-uulka ka ah hadda boolistaa loo isticmaala curfiga hadda oo waktiga hadda aan joogno curfiga oo dadka yaqaanin shurtada waxaa la dhahaa dadka oo boolista kuwaas waayo marka waxaan tagayaas dhahay shurad bacdigooda tagayaas dhahay boolista bacdigoodi u tagay actabir biman yucaaqabu fi dunyaa waxaan aan ku cibro qaadaya dadka addunyada loo iqaawaayo dadka oo iqaawaayo dadka oo sijinka waxyaalas ay gehayaan dadka ay daroogada waxyaalas qawaca kamra oo iqaawayaan si u cibro qaata ahaan oo waxaan yahaayo oo isku halmaan si ahaan hadlaayo famadaytu waa tagay fawajadtu waxaa halayaas dhahay qalbii laa isdaad ilaa kasaaw ki dadkii hore camal engegnaan kujaa ilahay qalbiga faqultu waxaan dhahay dan amdi ila maaristan kalima oo cajamiya waay maaristan laakin waxaa lahaa meelaha dadka jiran joogaan waay no meelaha oo dadka jiran u daaweyahay waa dadka jini qaw xaalaas camala sokiyahay matan taga lacali atarawac waxaa laga yaaba inaan argagaxo waanzajiro an kucanaan qaato bimacnaa tugay dad kala iftileeyey oo jirada alta noo aheeday lagu iftileeyey dadkaas safifira falama meeshii aan tagay oo dadka jira loogu talagalay wajadtu qalbii qad infasax qalbigay ana inaas waasic na sadrina qabli sharax waa si sameeyaa xawadkeeda waidan anaa bijaariyatin ala kulmi oo min anbar naasi wajhan kamide dadka uu waji qorxoon caleyha admaarun xasanatun rafiica waxaa korkeedi saarayan goodyaalo oo wanaagsan oo qiimaheedi koreeyo washamamtu minhaa raaixatan cidriya xaggeeda waxaan ka carfiya raaxada aatarka wax isgoomayan caraf oo isgoomayan ka arfi cafifat almanbar ay heedaas dheetoom daymadeedi ku dhoorsan musiimat lkhatar oo shanigeedina qorxoon yahay khatar macna oo macno kale oo sameey way usiim qorax waaye wahiya muqayadat rijlayn oo lo lama luq xerxeraya arkaas dhahay jaaridaas qorxoon a arkaas dhahay meeshaas an tagay oo lugaheedina xeran yahay maqlulat lyadayn gacmaana ka xeran yahay falamaa markii la hadnaya halkatadqarad takarqarad caynaaha bidumuuc lamadeeda indho ilin aso buursameen anshaa taqul markaasay guda gasha ay dheheyso aciiduka an taqula yadi bigayri jamiimatin sabaqat تqul yadي ilى cnqi وma khاnd وma sarqad وbyn jaوانici kabd afs cus bha qad اxtarqad xaqiq ya mna qalbي yamina frt صdqd falow qadctha qطca وxaqiqa canka ma rajacat waydka ilaah waxaan kumangeliyaa an tuqala yadي gacmaheena hero bغayri jarيmati anka an kuusoo magan galaa adaan ku magan galaa waay macnaha inaan la xelo bigeyri jarima dambi la oo sabaqad iga soo dhaqday iga horumartay tuqalu yadi ilaa cunuqi gacnaheyda ilaa lugihi aliskuod ilaa koortii alisku xeri ay tiri wamaa khaanad wamaa sare ay tiri khiyaana ma sameyn wax ma wabayna jawaanibi kabadum feeraheeda dhacdoodi waxaa ahaaday dhadi kabadun beer axusu bihaa an dareemaayo kad ixtaraqad inay buwati feeraha oo abad hoose an dhaha jawaanib waxaaqika aan ku dhaarti macbudo yaa munaa qalbi qalbigeeda diiladeediyo yamiinan aan ku dhaarahaa baratan run run ah sadaqad orun sheeg sheegta falaw fadactahaa fidacan haddii gabal gabal googoosid as tahay gacanteeda waxaqika xaqaadan ku dhaarahe canka maa rajacad markaas soo naqalaheen ama iidan iska wadaa walow fadactahaa hadii ciida googoosid maanaa jaariiraha aadlasa qitacan gabal gabalyaal waxaqika canka maa xaggaadi maka soo naqi laheen qala sariy waaslah radi allahu taala canhu falama samicatu kalaamaha hadalkeedi markii maqli qultu lisaaxib lmaristan waxaan dhahay si saaxibkiisi ahay ma tan yaa waaye qaala waay waxaa siri mamlukatun ikhtala caqluhaa toolahanti waaye oo caqligeedi fasaaday faxabasahaa mawlaha axabisa lacalahaa tansala inay suubata ahaan ay ficnaato ay toosto E, falama samictu kalaam alqayim ninka oo mea haysto oo oo amarkiisi tawalihaayo maki oo aan maqli ay maqashiyaas dhahay hadalkiisi maki mea saaq isku hadli waaye maki mea qaabisna mas-uulka ka ahaay maki saa isku hadli ay maqashi jaariyada irawraqad caynaa bidumuuc in dhaheedi dhan waxaa kasoo shubneen ilin uma jacladka baadigaas waxay guda gashi taqul haydayeeso maa shacra naasi ma janantu walakin ana sakranatun waqalbiya saaxi aglaltum yadii walam aati danba gayra juhdii fi xubihi wاftiraaxi ana maftunat bixubi xabibin lastu abki can baabihi min baraaxi fasalaaxi aladi zacamtum fasaadi wafasaadi zacamtum salaaxi ma calaa man uxibu ma calaa man axaba mawla almawaali watadaahu linafsihi min janaaxi hadii haddana tiris macnaheedu waxa waaye maashara naas dadka jameecadeediyo ma janatu jinimi ma junintu jinimi u dhacin walakin ana sakaraanatun too sakaraansanan ayo qalbiya saaxi laakin qalbiga waa kasoo jeeda ay tiri qalbiya saaxi qalbigey waa soo jeeda aqalaltum yadi gaclaama iga xirteen walam aati damban oda dambi la imaanin oo geyra judi dadaalkay aheen noogey waxaan aheen oo fi xubii an ku noogayo an ku dadaalayo waftidaahi iyo fidaaxido fidaaxoidooy waxaan dambiga kaasna dambi maa mugtahay oo mana kufadeexsami na fadeex oo eeb ma o mana maxabada ta wa ikarsanaas aad wana wa waa igasoo daahir camale wayno kaas waxaan ahayn dambi ma la imaanin ana maftunatun bixubi xabibin waxaan ku fitneysanahay xabiib jeclaas jeclaashadiisi oo lastu abgi an baabihi min baraahin oo aan ku jireynin inaan ka guguro aan ka dhagaaqo ilidiis aan jirihaynin habiibkaasay ti an jaceylkiisii oo an anigna doonayn aan yiditiiska dhahaaqo a jaceylkiisaan ku fidneysanaayo fasalaaxii suu bashadeeye aladi zacamtum ad orateen fasaadii fasaadkeey waa mahaadi keenteen oo oo umadoosin anaan ku fiicnaayo fasaadkeey waayay tiri wafasaadi aladi zacamtum fasaadkeey oo idinka umaleyseen inaan fasaadsanaayo salaaxii suu bashadeeye waayay tiri ku toosanaayo saas idinka aanin laqatinan oo fasaad an fasaadsanaayo ma calaa man axaba mawla lmawaali doomanka sayidkoodi ninkii jeclaa eh, macbudkii jeclaado ninkii jeclaado adoomanka dhan sayidkoodi ilaaha wadaa ninkii korkiisi wax ma ahaanin ay tiri wartadaawo linafs oo nafsadiisi ura lafdi min janaahin dambi korkiis maahaan ninki ilaahis jeclaayo oo nafsadiisna e suuraalay naqdo kasti inas ilaah u yahay ya ninkaas korkiisi dambi ma ahaanin qala radialsati asra radi allahu canhu fasamictu kalaaman aa maqli aklaqanii inixiyey waasjaanii itiiraani geliyey aklaqanii argagax geliyey waasjani kirangeli waaraqani igui waabkani osi amaqli falama ra'a dumuuci markay falama marki hadalka hadda ay tiritis wadaa mudaa falama marki markaa dumuuci intee ay aragtay qaalad waxay tiri ya sariyu haada bukaauka calaa sifatihi hadda kane waaa ooyinta sifadiis macbuudka an jeclahay sifadiisle ku oosiyay tiri kayfa law caraftahu xaqa macrifatihi see noqon laheed hadii aqoontiisii oo xaqa ah hadii aqoonsa laheed tuma humi caleyha saacata saacay mir dawoolneed falamaa markii afaakad ay soo miiraawday jacalad waxay gudageshi taqul idoo dheheyso maxay dhehey albastani thawba waslin taaba malbasuhu faanta mawla lwaraa xaqan wamawlaahi kanat biqalbiya ahwaaء mufaraqat fastamcat mudra'atka alcayn ahwaa'i man asa da man gusa daawa bishurbi lmaai gusatahu gasatahu fakayfa yasnacu man qad gusa bilmaai gasa bilmaai qalbii xaزin calى ma fata min zalli wالnafs fi jasadi min acdam الdaai wالshawq fi khatiri mini وfi kabadi wاlxub mini masun fi suwaydaai ilayka minka qasadtu lbaaba muctadira waanta taclamu ma badmatu axshaa'i macnaheed waawaaye labastani wahaa ilabastay ilahay uu ka daawe ooba waslin xariiris on ku xariiri maradiis baaba malbasu oo labiskiisi wanaagsanaayo ay labistay fa anta adiga macbudo mawla lwaraa makluuqa sayidkoodi yaa tahay xaqan umawlaayina waa tahay ani mawlaye kaanat biqalbiya waxay ahayd qalbigeya ahwaa hawayaalo oo mufaraqadka lagala geeya qalbigeya kusugnaay fastajmacad waa iso fastajmacad mudra waa isoo aruursati ay tiri mudraadkalcayno markii laga bilaabo ay ku aragti isheeyey ahwaaya hawayaalkii kala tagsanaay dhan waa issoo aruursatay man kasa ninkii margado oo oo yani oo bi waaas margada oo bishurbilmaay daawa bishurbilmaay kasatahu ninkii margado un guri ku margado margashale ma dhahno nunka daawa waxaas ku daaweehaa kasatahu margashadiis bishurbilmaa bi inascaw waxaas ku daaweehaa sis guriga uu socdo fakayfa yasnacu man qad gasa bilmaay maxaa suubeha e tiri nin guri oo biyi kumargedi maxaa suubi karaa eh? daawo male man qalbi marka ay tiri xazinun calaa ma fata min zalali waxaas qalbigee utiiraayeysan yahay wixii oo soo tagay oo dambiyaalkeyga ah as utiiraayeysan wa nafsuna fi jasadi nafsada oo jasadkey ku jirtana ay dhahdi min acdam daad kushirasa weyn bo ila waaya washauku fi qaatiri shaw hilow qaatirkey ku jiro mini hageega iyo fi kabadi ku kabadkey ku jiro washauku hilowga fi qaatiri qaatirkees ku jiraa oo mini hageega aada wafi kabadina waa ku jiraa beerka walxubu mini jaceelka oo hageega ahaadi ay dhahdi masunun fi suwayda qalbiga gudihiisi asku qabsan yahay asku dhoorsan yahay asku xafidsan yahay ilayka minka kasabtu xaggaadi aan kasoo kasdi xaggaadi la haddana an soo kasdi muctazilan anoo cudur daarahay waanta taclam waa ogtahay tahay maadamatu axshaayi calooshe gudihiis wixii jiro waa og tahay waxay qarsoon faqultu laha waxaanu dhahay ya jaariya qult qaala labeyka ya sariyu ha qultu min ayna caraftiini inta iga baratay qaad maa jahiltu mud mudcarab intii waxaan aqoonsaday oo ilaahay aqoonsaday waxba maka jaahil iyay tiri walaa fasartu ma ma daalin fasartu lan kudhinto maamda mud khadamtu intaan aniga ilaahay ukhidmeeyey ma daalin cibaada waxaas aan ukhidmeeyey walaa qatactu mana goyn mud mud wasiltu markii lixariiri laga bilaawo mago inaad tahay dhahay waahlu darajaat darajaadka ahalkooda yarifu bacduhum bacdan waa iska saayaan wilaayada ulir waa iska saayaan qultu usmicuka tadkurina almaxaba waxaan ku makliya asiri maxabadaas aad wax ka sheegeysa faliman tuxibuna yaa jeceshahay qaalat waxay tiri liman tacarafa ilayna binacmaahi waxaan jeclahay ninkii oo nicmadiis xaggaay loo uh, ku aqoonsamay oo nicmadaas loo nicmeey macbudkii oo xaggaay ku aqoonsamay ya macbudkaasaan jeclahay wajada oo noo deeqi aleyna bijazil ataa ssmadiisi kiisi weyn noo deeqi fa usigi macbudkaas qariibun ila qalbi qalbi waa u dhow yahay yuxibuni dalabi lmahbubi mahbubka dalabkiisina waa jecel yahay maxbubkiis kiisi jeclahay dalabkiisina waa jecel yahay samiic waalihi maqla caliim waalihi badiic waalihi alihi oo khalqigi ku horeeyay umista xakiima waalihi falsuuban jawaadan waalihi deeq badan kariiman alihi suuban waal gafuuran waalihi dambi dheef badan raxiim alihi naxariis badan faqultu lah waxaan dhahay man habasaka hawna ma haku soo xabaasha faqaalad waxay tiri yasariyu xaasiduuna kuwa xasad ah eh, tacaawanu isbaasti watacaaqadu waa isku waa isku guntame watarasabuu waa isku soo dirdireen adiga isku soo dirdireen uma shaika shaakatan waa hal maray qaylisi waa neefs waa soo neefs hataa danantu anaha kad faarikad waxaan ilaan ugu maleeya ilah noloshadiiba ka tagtay uma afaaqat waa soo miirsat anshaad waxay bilaawday taqul ay leeyeyso qalbii araahu ila alaxbaabi murtaaxa sakrana min hub ra ay sakrana maxaa ku jira maaa dhihe maamed h sakrana min rahi xubin bilhawa baha kana saxe sakrana min rahi xubin h sakrana min rahi xubin bilhawa baha bilhawa baha yaa cayn juudi bidamcin koofa ajrihimi faruba damcin ataa lilkhayri miftaaxa waruba cayni ra'aaha allahu baakiyatan bilkoofi minhu tanaalu rawxa walraaxa lilahi cabd jalaa danban faaxzanahu fabata yabki wayadri damca safaaxa mustawxish khaa'if mustayqin fadin kaana fi qalbihi linnuuri misbaaxa waxay tiri qalbi araa waxaan arkaa ila axbaabi dadka oo isjecel yahay murtaax nas ku yahay ko oo kuneebsaha aragtadood sakraan waay ko sakraansan qalbigeyga min raaxi xubin jaceelka khamradiisas la sakraansan yahay oo baaca bilhawa oo jaceelkiisa cadeetay jaceelka sirta u ahay cadeetay taas khamradaas asl istiqraansan yan shay o macnawi le waay khamrada oon khamra unaqaa ma aha gaacayn waxay ishay juudi bidamcin ilinta ku daas hoofa hajrihimi inay kugooyaan adka cabsitis ahaan kugooy axbaabtaadi inay kugooyaan adka cabsihees ajligiis ya ilintaadi udaadi faruba damcinaaba adkaa ilin oo ataa lilkhayri miftaxa oo simaado kheyrka miftax usoo eh furo usoo eh kheyrka waruba aynin adana ala waruba aynin ala arka adana ra'aaha allahu ilaahay as arki baakiyatan to-ido as arki bilkoofi minhu cabsi oo ay ka cabsi heysa ahaan eheyso tanaalu ay gaartaa arkaa ishaas oosi الروح راحة والراحة نفس الشوح مثلا الشعب لله عبد الدونا يا عبد الله معناها الدونا إله استقنالي واي معناها اسم تعجب أهانا ودع إيرانو واستعمالا عرب الساس لله عبد إله الدونا يا عبد الجنة ذنبا oo oo koray dembi oo dembi la yimid fa faaxzanahu oo tiiraayin geliyey oo fabata oo waayo beriiski yabkii usoo rogaayo wayadri damca safaaha idintana casshugaayo wayadri damca ish idinta casdaadihay safaahan usoo shubmaayo mustawxishan oo oo cid loo cid loobay khaayifan usoo cabsahaayo addoonkaas hayaable mustayqinun yaqiini haayo mawlihiis inaan soo gargaara dambi asdaafaay fatinun oo dhug leh kaana fi qalbihi min nuur qalbigiisa oo waxa misbaaxo oo qalbiga ah, qalbigiisi dhexdiis misbaax ku jiro oo nuurayo camal iskula too yahay addoonkaas kaasaa yaab leh nuurlhidaaya hidaayada nuurkeeda ay istaamada waxyaalahaas waaye qaala sari waxaa ka radi allahu tacaala canhu faqultu waxaanu dhahay lqayim ilmaristan ninka oo mas-uulka ka ahay meeshaas oo dadka oo bukaanka ee laiskugu keenay adliq waa iska deeyey fafaala waa yeelay waa deeyey faqultu waxaan dhahay isdhaha idhabi xaytu shiti bah mayhay rab qaalat waxay tiri yaa sariyu ilaa ayna adhabu intee haadaa wama canhu madhabun xaggiisii meel an u baxaayo makawi ilaah macbuudkiis macbuudki ay wadaa ina xabiiba qalbi qalbigey kiis asjecla macbuudkiis jeclaay kad malakanii waa ihaantay bibacdi malakanii waxaas ihaan siiyey bibacdi mamaalitihi adoomankiisa qaar kamida as milki uu yeelay wawaa ihanad siiyey fainradaya maliki ki anig hanti hadiska raali naqdo dahabtu waa baxaa wailaa hadii kala sabartu waa sabraa waxtasabtu waa ajar gurbisaa faqultu hadihi wallahi waaa dhahay tani wallahi aan ku dhaartay akaru mini waa iga akri badan tahay falamaa hiya tukaadibni ilo ila khidaaweyso idakala mawlaaha sayidkeediyaa soo galay faqaala lilqayimi qayimkiyaas u dhahaa kii meesh mas-uulka ka ahaa ayna tuxfa magaceeda tuxfa waay aawi tuxfa qaala hiya daakil gudahay ku jirta wacindahaa sariyu siktiya ula joogaa radia allahu tacaala canhu qaala waxaas dhahay sari fariha waa makisaas la dhahay waa farxi wadakala waa gali wasalama aleyh waisalaami ورحم بي ويدوي وعظمني ويويني فقلت له وحن قالت لها هي أولى بالتعظيم مني ويني تعت ويني هي سديلة أولى إيه فما الذي تكره منها حاكنا حاجة وحيري أتكون عيسد محاوهيلة فقال أمور كثيرة أمور يا لبضان أنقنا عيا محاوهي أمور تغدشيغا لا تأكل وهم أنوسو walaa tashrab waxna mahaweeso jaahilat lcaqli akligeed too wareersan waaye madhushadu lubi isku macna le waaye lubigana caqliga le waaye too caqligeedi wareersan waaye walaa tanaamu hurdeeso walaa tandacuna an kane manoo dhaafeys inaan hurudno manoo dhaafeys kasiirat lfikri waa fikir badan tahay طريعة العبرة وعبرة عبرة بضنتها عبرة ذات زفرة وعنين هو يعني قل البضن واي وفيري فيري كلا كعاي واي ومسكي قوهيز فيري لا كلا كعاي وبكاين تو صاحب اواي وعنين هار تو صاحب اواي وهي بضاعتي انا بضاعة ذي واي اشتريتها وعنكو ايبسلي هاتا kuli maali wixii kadi dhan maalkii dhan aan ku iibsaday bicishriin alfa dirham aan ku iibsaday labati kun dirham waamaltu waxaan rajeeyey asdhahay an arbaha fiiha inaan ka ribxo mila thamanihaa thamankeeda oo kale inaan ku ribxo lixusni suncatihaa suncadeedi aa wanaagsan farsamada ee taqaanaa qaala waxasdhahay sariisakti kultu uma qaala waas E e e qultu hadaaye wamaa suncatuhaa suncadeedi maxaa waay farsamad qaala mufrida to heestaay wayno hehesis waa heesiisa qultu wamundu kam kaana bihaa hada daa jiradaan haleelaka joa intis qabsaday ad kasoo sheegtay macnaha mundu sana lelaka joogaa asdhaay qultu waxaan dhahay asdha sariya wamaa kaana badwu bilaaw shariis maxaas dhahay jirada oo jiradaha haddaad ku aragti usi jiraska yahay markaa keli waa fahmuya arrinta qaala waxaas dhahay baynama alcuudu fi xijrihaa cuudka oo oo la tumaayo a iyadoo dabteeda u saaran yahay way tugani oona heeseyso wataqul iyadoo dheheyso وxaqika laa naqbt الdar caada وalaa kdart bعd صaafi wda مlaأt الjawanح والqلb وجdan fakayfa alb و aslu وahda ya man laysa li mawlan siwah turaka taraktani inaasi cabda وxaqika an ku dhaarti mabudo laa naqbt الdar caada zamanka intii noolahay ma khayaanayay tiri balan aan qaadi ma furaay walaa kadartu bacda safi wudda markaan saafi ka bacdi jaceelkeyga ma boori haay wax booran maka dhigaay oo boor kori ma wasaki haay jaceelkeyga malatu janawaanibi feerahe walqalbi walqalbi iyo qalbige waxaan buuxiyey wasdan maxaba oo daran fakayfa alabu sen wax umacaansahaa o asluhu an u safraani ma waxi jeclaay waahdaa un degaa an udeganaa akligey udegaa qalbigey udegaa walwalka aan udhaafaa faya man laysa lii mawlan siwaahu macbudkii oo sayid oo naasir amase sayid usiga ahayn isukunaanino turaaki turaaki taraktanii fi nnaasi cabda waxaan ku arkooya camal waay no inaad iga tagtay dadka dhacdoodi addoon aan ahay addoon aan oo dadka dhexdooda igu tagtay aan ku arkooya uma kasarat ilcuuda cuudkii aajibisay ay ku heeseysay waqaamad waa joogsatay wabakat waa us waa barooratay fataham fatahamadhaa fatahamtuhaa waxaan ku tuumi aniga kiyaa wara mooyaano oo iida lahaayo محaبة انسان جاح of بني adم in jclاad فkشفت عن ذلiك وrاr وfed sr فalم aجد lah rاd oo of jcشen arkin فqلت lah وaxau dhahay hاkda kan حdيث sheekadaas samas ahay فaعjاabtnي بلساn طaلقin لساn oo furan ayuu soo jawaabt وqلب مختلق qalbi guwan ayuu soo jawaabt وay تقول l idoo dheheeso khaطbani الحq min janani fakana wacdي عlى lisani qarabani minhu bعda bعdi وkasani lah واstafani عجبت lama ducitu طوعا mرabya للذي dacاni وkفت mima janaytu خdma fawaqaca alxub bilamani khatabani lxaq ali xaq ahaa ila khitaabi min jinaan qalbigees iwasohadee tiri min jamani qalbige min jamani aya fakana wacdi ala lisaan wacdigey lisaankias ahaaday fakana wacdi wacdigey waas ahaadaas dhaade ala lisaani lisaankay korki qarabani minhu bacda budcin bucdin waa isoo dhaweey xaggiis markis oo dheeraay kabacdi waa isoo dhaweey markin dheeraay kabacdi waa isoo dhaweey wakasani llahu ilaahay waa ikhasisay wastafaani waa idoortay hawaagta ba ka shiciya laxda laxda ilahay yani hoos dhulka may uhesyaal samad may kureya saare camal daraja wilaayada oo waaweyn ala gaarsi wakasani ilahu ilaha ikasisi ay tiri wastafani waa door ajabtu waa jiibi ay tiri lama ducitu doocan marki liwacay doocan ano oo adeecayo oo raali ahayaan ajiibiya ay tiri mulabiyan ano haddana oo oo aji waayo liladin dacaani macbudkii waayo waf wakiftu mima janaytu kidma wahaan ka cabsadi wixiin oo soo sameey oo dembi ah zamankii hore fawaqaca alxubu xubi waxaas kusugnaaday bilamana amaanas kusugnaaday qala siri sakafi waxaas iri radia allahu tacaala canhu faqultu la waxaanu dhahay cala thamani waazidu tamankii sheegati waxaan ku daraa fasaca waa qayri waan faqraa dhamaanta waa fakira nafdi fakiirnimadeeyo as min ayna laka tamanu hadihi ljaariya intis kaaga imaha jaariyadan tamankeedi wa anta rajulun fakirun tahaye ir waxaas dhaw ir kas badano ir joogta le oo waxaa lahaa waxas kubixiy iyo wax kazaadan aska helo inkaa waxyalen ku dara as kaas waa min ayna laka taman hadihi jaari tamankeedi intis ka hele wa anta rajul fakir tahay nin oo fakirna faqultu lahu waxaanu dhahay laa tacjal calaya aniga hay u degdegin takunu fi lmalistan aday kun joogay malaheeday joogay hataa aatibta mala samankeedan ku keena uma dahabtu baakelaen anoo ishe oha cazin qalbi anahay ko qalbiga kasiranyasa aan bahay wallahi ma cindi min thamaniya dirham waxba ma haadsanin dirham hal dirham oo tamankeeda ma wadan astaay wabakitu tula lail caawadid an waxaan baaqi ahaaday astaay atadaracu an ilaahay utadarucaayo waabkiyaan oohaayo waadcu llaha ilaahay aan baryaayo caza gaalib ay wajala weynaayo falam udcam gamdan madhadhaminin asta falam acam madhadhaminin gamdan isha inaa uqabto hurdayaar maanaa mi wacalaamaysin وأقول وحان آيات لاي يا رب ربي يا إنك تعلم سري وحي قبطا وكان وجارا وحي أو بنانك أو وحي عد وحي عدانك وحي أو ظاهر كين وأكتها وقد عولت على فضلك وعن سوء أسك بفضلك هذا فلا تحضفني فلا تفضحني عند مالكها خفك أوليها دون تانا يو فضيح يسني فبينما أنا في المهراب أنا المهراب كي كجرو دادي إلى إلهي وإذا قال أن يقرأ الباب لنا سوء قراعي oo idigda faqultu man bilbaab yaa idig joogaa faqaala waxaas e, dhahay xabibu min alaxbaab in axbaabta kamide waaye jaa fi sababin min alasbaab waxaas uhimi sawb oo asbaabta kamida e biamri lmalik lwaxaad ilaahi melika ahay waxaabka ahay amarkiisas ku himid fataxtu lbaaba ididiyan furi waidan birajulin a arki macahu arbacatu hilmaan washumca waxaa raacooyaan afar adoon وshمع iyo shumع as ay wataa faqal li waxaas dhahay ya ustaad atadanu li fi dukul inaa soo gal maidinta faqultu udkul soo gal fadakla waa gali ninki faqultu lah man anta yaa tahay faqala axmed bin lmusanى an ayas kad actaani waxaa isasiiye asna man ilaah actaa macbudki hadii kafku asiyo laa yadkulu bilcataa hoosku basiileyn siis mada waa dadka sheekeya kuntu laylata naa'iman cawadaan waa hurdaay axmed lmutanaad hooyaa cawadan waa hurdaay fahatafa bi haatifuna iso isoo qayli yaqul ay dhahaayo iyo aniga ixmil amsaa kamsa badraatin uqaad shan badra ila sariyi shaksari tadiibu biha nafsuhu nafsadiisa oo ku dhiib laqatee wayshtari bihaa tuxfa tuxfa afku gatee faina laa bihaa faina lanaa bihaa cinaaya anaga waxaan kuleynahay ida cinaaya daryeelaan kuleynahay aldhahay bedrada shanta bedra waxa waaye halkii bedra waxa waaye al dhahay taman kun dirham meeqaaskunaqaayan konton kun dirham ano fasajadtu shukra lilahi ilaahay an ku shukri aaya un sujuudi calaa ma ulaani min nicma waxay nicma ilaahay sii wajalastu waa fadhiistay sariyaa wara mooya yani ki wa dhamaaday atawaqacu lfijra fijirka an an sugaayo an sugaayo falamaa markii sallaytu subha subaxii aan dugtay kharajtu waa soo baxay waakadtu biyadi axmed aan soo qabtay wamadaytu bihi ila lmaaristaan aan keenay xamdulmuhana faidan almuwakilu bihaa kii loo wakiishiida yaktafit waa asmilcasahaa yamiina midig washimaala bidix culama marki madaani iska arki xaala darhaban soo dhawaa udkul soo gal faina lahaa cinda allahi inaaya ilaahay agt agtiisa inaayay ku leedahay hata biy taariha hatifun ki oo iyada wakiilnaay waaye hatifa eh, iso ki iyada wakiilnaay oo lahay amase eh, hatafa biy hatifun waxaa isoo qayliya ilah xaggiisa naada aan maqlay albaari alihad fa yaqul dhahaayo inahaa mina bibalin ida xagaaya ya melwenek joogta aman waaye laysa taklu min nawalin sisma maka khaali ah karubad waa dhawaad tuma taraqad waa kor qorbiyay gaas daraqiyay heshay hadan wacalad fi kuli xaal xaal kastane oo oliyada oo la siihaayo waa kor noqota qala sari radi allahu tacaala canhu falama ra'atnaa tuxu markiina aragtisa qarqarat aynaha bidumuu in ilin ilin ishe lamada indho waa ilmoodi qaalat waxay tidi shahartanii bayna almakluuqiin waxaad i ikufaafisi makluuqa dhexdoodi waan qarsoonahay hadda banaankaa isoo dhigtay mashkaf mashhuuradaas dhigtay warkey banaankas yaala hadda tuma anshaat taqulu maxay kulkash ay dehees qad tasabartu ilaa an ciila fi xubika sabri kaaka min kaydii wagilii waimtihaani fika sadri laysa yakfa canka amri ya munaasuli waduqri qad tasabartu waa sabri ilaa an ciila fi xubika sabri ilaa jaceelkaadi sawarkeyga as yaraado jaceelkaadi ajiis ilaa sawarkeyga as soo yaraado os sawar dhan waayo an sabri daaka min kaydi daaka waxaa arin naqday min kaydi xer xer xerigli oo xiranayo waili oo lugaan ka xiranayo ili gaamahan ka xirana waimtihaani iyo daraawn daraawnaashadey ajrigoodi waxaa ariri ku naqdi fika adiga dartaaliu daraawaayo sadri xabadkeeya ariri ku naqday laysa yakfa canka amri amarkeyna kaamaqarsoona ya munaa su-li wdufii su-aalkeyga yara diiladiisiyo iyo kaay kaydeydiyo ki abuudkii kaayga ay ahaayo din ubaahodo oon wacahay qaala fabaynamaa naxnu juluusun sariya dhaa aniga oo saas ufadhino idakala mawlaha alo kii hore waawaa kii oo maaristaanka joogi waaya oo iida muwakal biha saasaa sax ahay eh, mawlaha dalas yimid fabaynama naxnu juluusun id dakala mawlaaha soo gar waa ubaaki lceen usoo oohayo ishiisii xasin lqalbi qalbigiisi tiiraysan mutagayir lon midabkiisi isbedelay faqultu la waaan waxaanu iri laa tabki ha ooynin faqad ji'naaka waa ku nimid waa kula nimid bimaa wasanta waxid adiga ku wasniisi ku cabirtay warubxa hamsata aalaaf iyo shan kun ribixiis Ah, shan kun ribahiis waxaas aayman oo labaat shan kun masaaye una ah. kontanaan ku sheegtay eh, masaaye laakin hadda labaat shan kuna suofiya taman kun waa ribahiisa aas faqaala waxaas dhahay laa wallahi maya faqultu waribxu lmithli mithlkeedii ribixiisaan kusiihaa alh kabixisa alhiis faqaala law aataytani dunyaa usna waxaa lasoo tusiyaa hadii siisid adduunka dhan maa qabiltu ma ogolaahay hiya xurat liwajhi illah ilahay dartiisa ay xor u e tahay e e faqultu la waanu dhahay sayidkeeni malkisatu adiga nagdaan waa ku waa ku bakiile waa ku adkeede haddana waa xureed siye tisahlanaantan maxaa keenay maxaa amal dhacay maxaa la kulantay faqaala ya ustaad ubukt lbaari ha hali walicamaantias dhae ushidik waxaan ku markaati dhigaa ani kad karajtu min jamiici maali aniga as dhae maalkeyga dhamaantiisa waa ka baxay haariban ila llah ilahi xaggiisan urta as maalkey dhan waa bis waa ka baxay allahuma laayo kun fi saacati kafiilan deeqda igu kafaala qaad wabirasqika milan igu damaana qaad rasqiga faltafata ilaya ibn lmusana waa isoo mid hadsaday fara-itu waxaa arki yabki usoo oohaayo faqultu la waxaas dhahay umaa yubkiika an dhahay faqultu la waxaan dhahay umaa yubkiika ibn musana waaya axmed bin musana oo oo muskihooda lacagta keena maxaa ku ooyaa faqaala waxaas dhahay kaana alxaqa ma radiyani lima nadabani ilayh waxa camal aan akdigaas dhaha ilaahay xaqa ahaay ya inaas raadi naqanin waxis i wacay inaas i raadi naqanin besis malobaanin mogtaani kanabe kahormari ee ushuduk waxaan ku markaasi kaca ah, ani kad sadaktu usina bijamiici maali liwajila i madaheedle waxaan dhan udhaxooya maalkayga dhan inaan usadaqey liwajila faqultu waxaan dhahay as sir sirsafial ma aadama barakatu tuxfa cala ljamiic barakadeedi weynaa dadka dhan tuxfa barakadeedi weynaa dadka dhan ay barakadeedi as ku camimi faqa ay ku camimtay faqaamat tuxfa waa joogsatay fanazacat maa kaana calayha waxii korkeedi saarnaay way siibtay walabisad midraca waxay waxa waay no roob oo yani oo suuf e waayo no oo saasa qaadi jirtay midrac diraca ka dhahay waxaa eh, yahuuda labisi jireen dhahay ay labisi min shacrin oo oo ka samaysan shacab kagoor wakarajat way tabkii ido oysa bax faqulnaa la waxaan dhehi aan dhahan dhahan faqad laqa allahu tacaala ilahi waa ku deeye famaa yubkika maxaa ku oysiha maxaa ku oysihaa faashaa taqul waxay guda gashay ay dhaheeso harabtu minhu ilayhi harabtu minhu ilayhi bakaytu minhu alayhi waxaqihi wamawla harabtu minhu ilayhi bakaytu minhu alayh san wahaa harabtu minhu ilayhi bakaytu minhu alayhi waxaqihi huwa mawla laa ziltu bayna yadayhi xataa anaala axdaa bima rajawtu ladayhi saasa saddex saddex gabadaas kala baxaa beedka maya sidii lawaa abyaada saasoo harabtu minhu ilay bakintu bakeytu minhu caley goonigiis waay waxasni wamawla laaziltu bayna yaday falamaad waay xataa amaala waaxdaa bima rajawtu laday harabtu minhu ilay ilahay xaggiisanka ordi usaan ordi bakeytu minhu caley xaggiisanka ooy usaan ooy ay usaan ooy ay وxaqhi huwa mawla xaqiisaan ku dhaaray waay sayidka waay ti laa ziltu bayna yaday hortiis aan joogo maka zuulin hataa anaala ilaa aan ka giyoodo aan helo ya axdaa aan ka dheefsado bima rajawtu ladi wiin oo agtiis aan karajeehay uma qaala waaa tii uma karajna min albaabi aan kabani falama sina fi bacdi ariif jididka bacdigiis an ahaani dalabnaha waajirini falam najidha mahelin wamata ibn lmusanaa fi ariikas ba kudhintahay ibn lmusanaa wadakaltu ana wamawlaha maka mawlaheedi ani waan galnay maka fa baynama naxnu kadawaaf anigoo dawaaf kujirno in samictu kalaama majruuxin nin oo la dhaawacay min kabadin makruuxin oo oo beerti ka dhaawacan hadalkiisaa maqalnay wawa yaqulu le usoo leehaayo muxib llahi fi dunya saqiim tatawala sukmuhu fadawaahu daahu سقاه من محبتي بكأس فأرواه المهيمن إذ سقاه فهم بحبه والسماء إليه فليس يريد محبوبا سواه كذاك من ادعى شوقا إليه يحب إيه بحبه حتى يراه محب الله ninka ilaahay jacal fi dunyaa addunyada sakiiman koo jiran waaye tataawal waa sakiimkaas oo tataawala sukmuhu jiradiisi dheeraati fadawaahu daawadiisi daahu bushigiisi waaye bushigiisaaba daawo e saqaa waxaas waraawiyey ninkaas jiran oo ilahay muxibkaas min maxabatihi as waraawiyey bikaasinaas ku waraawiy kuuzudo khamrada waraawiy faarwaahu lmuhayminu waa okaneeyey galihii muhayminka ahaay istakaahu markiis waraawiy waa okaneeyey faama bixubihi jaceylkiisii aas ku wareeri wasamaa ilayhi xaggiisas u kori falaysa yuriidu maxbuuban siwaa maxbuub oo usiga aheen macbuudka aheen ma bara kadaka kadaka man idacaa shawqan ilayh ninkii oo sheegto jaceyl oo xaggiisa oo ilaahay xaggiisa a sheegto oo oo yani oo ilaahay maxaba siiyo yahimu bixubihi xubigii ilaahay asku wareera xataa yaraahu waa wareersanaa ilaahska arko fataqadamtu ilayha ila aheed danoo qabka saas daayo waa utagiyas tahay falama raadni qaalat waxay tiri ya siriyo qultu labeg man anti man anta yarhamuka allah adiga yaa tahay ilaa kuna qaalat laa ilaha ila allah waqaca tanakuru bacda almacrifa markin istefeni kabacdi haddana malisinkiraa inkirid aso asugnaadi ay tiri akoon kabacdi anaa tuxfaan ahay fa idaa kalkhayaal camala arkias tahay wax oo hayaal hayaal xaqiiqa lahayn oo suura camal faqultu waxaan dhahay isdhahay ya tufa ma ladi asaadaka alxaq maxaad ilaahay ku faa'ideeyey bacda infiraadika can alkhalqi markii khalqiga oo kali ahaati kabacdigaas ilaahay maxaad ku faa'ideeyey oo xaqa ahay qaalat waxay tiri anasani biqurbihi daacida barkay ku jirtaa aanasanii biqurbihi dhawaashadiisas u weliyey wahu xashanii min geyri geyrkiisna waa iga cidleeyey faqultu lahaa waxaa u dhahay tiri maata ibn lmusana waa dhinta faqaalat raximahullah laqad acطaahu mawlaahu mawligiisi waxaa siiy ibn lmusana min alkaraamaat karaamada xaggiis maa laa caynu baat wa cil arki walaa udun samican madhiga maqle wahuwa bijiwaari fi ljana dhimatkas ahayno jilisaan kunaaya tiri janada faqultu aan dhahay tiri asiri imam sarinsaki sayidi sarinsaki afcana allahu bi wa biha eda jaa mawlaaka aladi actafaka maci anas uu socdaa tiri moolihi adiisa xoreeye fadacad waxay ku daceysay biducaain kafiin do hoos falam yakun ma ahaen biasraca ma cayantuhaa tilqaa alkacbatimi marka hadda lasameeye miya tacama waay jiwaari fi ljana mahe janada gelideed ma usi iladajiye falam yakun biasraca ma caayantuhaa tilqaa isla markii macnaha wax ka dhaksi badnaayo kacbada horteed idoo meed aan ku arki ma jirin waay no isla markiiba idoo kacbada horteeda meed ahaan bacad alo ida waa dhimataas ahay eh, kaas khayaalaas ahay no kas suuradeedi camalas ahay arwaaxdeeda ruuxaaninima timid eh, marka marki arrintaas sheegtay idin ja waloo bishaarey no general in inglis ninka walo ninka waloo bishaarey ha eh, falama nadaraha sayduha makis arki wala واسألي واي ان سقط ناس ناس اصدع على وجهي اف وجه وجه اصدع واي اسكعلي واي وافهنا واي كس ناس وجه وجه اضع وجه وجه اصدع واي فحركته فحركته ولا لا يخزي فاذا هو قضى نعبه ما يقع سر سر سر وين لاصعي رابط انتاي ميت واي فاخذت في جهازهما لمضاضي بأسناي tuxfa iyo sayidkeedii diyaarintoodian bilaaway aan guda galay ain wayaalaas akid watafantuma waa dugi raxmat ullahi calayhima wallahu aclam halkan asraabtooda ilaahna siiyo barakadooda saxaabtooda ilaahna siiyo dadka dhan dad oo suufyaalayan sayidi axmed almusanaha iyo dadka tuxfa iyo sayidi sari iyo inki meesha joogi isagana oo maanta barkada inaad nafaxaad ku dha wallahu aclam